بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله مواضع زيادة التاء والنون تاءda iyo nuunta meelaha lagu ziyaadiyo ziyaadadii baan kusoo jirnay waxaan soo qaadanay ziyaadatu xuruufi اlcila oo ah kuwa ayagu ugu badan in luqadda carabiga la ziyaadiyey saddexdoodaasa ugu badan haddana hamzaduu ku xijiyey haddana miimta hamzada iyo miimta marka waa isku xugun ta'da iyo nuuntana wuxuu u jamciyey labadooda sababtoo ah waa isku xugun idaa jaaءat itaau wannuunu ta'da iyo nuunta hadday yimaadaan fii mawdicin meel hadday yimaadaan mawdicaasoo yuqaabilaani fiihi mowdicaas dhexdiisa ay ku aadaayaan axad alusuuli xuruufta usuusha ah mid ka mida ay ku aadaayaan xukima waa in la xukmiyo biannahumaa labadooda aslaani inay asal yihiin ilaa an yadulla alishtiqaaqu ishtiqaaqa inuu tusiyo maahane calaa ziyaadatihimaa ziyaadadooda fayuxkamu bihaa biziyaadati markaa ziyaadadaasaa la xukminaa maxaa loo xukminaa bidalaalati اlistiqaaq istiqaaqa sidaa ku tusiyey wuxuu leeyahay haddii taadu ay ku jirto kelimad kelimadaasna usuusha wax la mida ay ku leedahay ama nuuntu hadday kelimad ku jirto kelimadaasna usuusha ay wax la mida ku leedahay waa in la xukmiyo inay asal yihiin laakiin markii la xukmiyo asaaladooda ta'da iyo nuunta mid kastoo ka mid ah kelimada ay ku jirto asaaladooda haddii la xukmiyo kadibna usuushii loo laabtay ee wax lamida la waayo waa in ziyaadadooda la xukmiyo daliilkan marka maxaa la yidhaahdaa cadamu nadiiq baa la lahaa adilada ishtiqaaqa waa ma adilada ziyaadada waa may qanaanay ishtiqaaq iyo kalabatu ziyaada iyo cadamu nadiir cadamu nadiirka waa kana muxuu la jeedaa marka marka hore fahan owsaanta isimka rubaaciga ah ee mujaradka ah marka hore garo sidoo kale owsaanta isimka khumaasiga ah ee mujaradka ah marka hore garo markaa kadib baa hadalkan aa fahmi doontaa isimka marka rubaaciga ah ee mujaradka ah wuxuu leeyahay shan wasan buu leeyahay wasanka ugu horeeya waa faclal rubaacigan ka hadlaynayaa isimka rubaaciga ah ee mujaradka wuxuu leeyahay shan wasan midka koobaad waa faclal sida jacfar oo kale waa asal midka labaad waa ficlil waa sida zibrij oo kale asna waa asal zibrij waxaa la yidhahdaa dahabka midka saddexaad waa fuclul sida burhun oo kale burkuna waxaa la yidhaahdaa ciddiyada ciddiyaha libaaxa la dhahaa midka afaraadna waa ficlal sida dirham oo kale wasanka shanaad waa ficallun sida qimadrun shantaa wasan ayuu siibawayhi uu sheegay wasan lixaad waxaa siyaadiyey abulxasan al akhfash wasankaas oo ah fuclal sida jurshac khumaasiga wuxuu leeyahay afar wasan wuxuu leeyahay faclalilun faclalilun sida jaxmarishun waa asal jaxmarisha dee waa sifo waxaa la yidhahdaa imra'atun jaxmarish idaa kaanat cajuuzan kabiira day duqowdo waa sifo tan labaad waa facallal sida safarjal oo kale safarjal hadda waa nooc midhaha ka mid ah facallal safarjal midka saddexaad fucallil sida qudacmil oo kale qudacmil marka waa isim macnihiisuna wuxuu ka dhigan yahay ashay buu ka dhigan yahay shay qudacmil tucallil midka afaraad ficlalun ficlallun dheh laamtu dambeeda way shidantahe ficlallun sida jirdaxlun waana sifo waxaa la yidhaahdaa rajulun jirdaxlun idaa kaana qasiiran damiiman markuu gaaban yahay oo uu foolxun yahay baa waxaa la yidhaha rajulun jirdaxlun ficlallun labadii marka waa isku darsaday meeqo wasan afar wasan wuxuu leeyahay markaa haddii kelimada ay ta'da ku jirto owsaantaas mid ka mida ay waafaqdo rubaaciga ah ama owsaantaas kumaasiga oo suusha mid ka mida hadday waafaqdo waa asalnimadeeda waa in la xukmiyo nuunta markay ku jirtana waa sidoo kale laakiin awsaantaas aan soo sheegnay hadday waafaqi waayaan nuuntiina waa in ziyaadadeeda la xukmiyo ta'dana waa ina ziyaadadeeda la xukmiyo wax lagu xukminaana waa cadamu nadiir wax lamid ahoo asala ma jiraan saasa laga wadaa idaa jaa-at hadday timid inay markaa awsaantu sidaas ay yihiin waxaa lagu soo ogaaday maxay awsaanta mujaradkoo rubaaciga ah inay sidaas yihiin istiqraab baa lagu ogaaday ulaaiga sooma dhahno oo afcaasha saddex wasan uu leeyahay maxaa lagu ogaaday istiqraa ficilka rubaaciga oo mujaradka meeqabo zon uu leeyahay hal maxaa lagu ogaaday istiqraa asmaa'duna waa sidoo kale asmaada hulaaثiga ah waxay leedahay toban wasan hadda ayada meeshaan looga hadlay ma lakin toban wasan bay leedahay tobanka wasanna waxay ka imaanee hulaaثigu soofa iyo cayn iyo laa ma aha waxa lagu xisaabtama waa xarakada fa'da iyo xarakada caynta laakiin xarakada laamta laguma xisaabtamo sababtu maxay tahay craaba shuqul ku leh ma ku xisaabtame marka ayada waa godnaan kartaa waa kordhignaan kartaa waa boos icraab waay sarf shuqul kuma leh ayada maxaa kuu soo haray fa'da iyo caynta fa'da waxaa ku suuro galaa inay kor dhigan tahay inay hoos dhigan tahay inay godan tahay wax kale maa ka suuro galaa caynta laakiin waxaa ka suuro gala inay kor dhigan tahay inay hoos dhigan tahay inay godan tahay inay reeban tahay waa meeqa afar soo ma aha afar saddex ku dhufo laba iyo toban wasan baa meeshaas kaaga imaanay fa-du markay kor dhigan tahay caynta afarteeda ku dhufo markay hoos dhigan tahay caynta afarteeda markay godan tahay caynta afarteeda labayo toban soo ma aha laba iyo tobankaas waxaa laga saaraa ficul oo asaga muhmal ah oon la isticmaalin <coughs> culayska ka jira awgiis awalkuna uu kasrisan yahay caynkuna ay godan tahay ficul iyo fucil oo fa ay kordhi ay godan tahay cayntuna ay kasrisan tahay oo labadooda cagsi isku yihiin isagana asmaada lagama isticmaalo sababtoo ah waxaa loo daayey ficilka mabni lilmajhuulka ah loo daayey meeqaad kusoo hartay tobanka wasan buu marka leeyahay isimka oo hulaafiga oo mujaradka ah rubaaci hadduu yahana waa shantaas hadduu khumaasi yahana <coughs> waa intaas wixii marka intaas ka badan khumaasi macnaheedu waa waa zaa'id waaye waxaa marka ugu isticmaal badan hulaafiga likhifatihi waxaa ku xiga rubaaciga waxaa ugu isticmaal yar khumaasiga waana culayska uu wato darteed ilaan shan xaraf oo dhan buu ka kooban yahay saas daraaddeed awsaantiisu waa yarta inta laga isticmaalana waa yarta luqadda carabiga hulaafigaa ku badan idaa jaa-at itaawtaadii hadday timaadee wa nuunu nuuntii fii mowdicin meel hadday ku yimaadaan mowdicaasoo tuqaabilaani fiihi mowdica dhexdiisa ay qaabilayaan marka tuqaabilaani waa in la dhaho haddaa yuqaabilaani baan u akrina malaynaa tuqaabilaani sababta loo dhahaa maxay tahay marka hore soo taaniifiyey ilan jaa-at buu yir moogtahay mowdicaasoo tuqaabilaani fiihi mowdica dhexdiisa ay qaabilayaan axad alusuuli usuulsha xaraf ka mid ah xukima waa in la xukmiyo biannahumaa labadoodu aslaani wayna yihiin ilaa an yadulla alishtiqaaqu ishtiqaaqu calaa ziyaadatihima ziyaadadooda ayagoo haddana usuushii waafaqsan baa waxaa dhici karta ishtiqaaq inuu tusiyo ziyaadadooda fa yuxkamu biha ziyaadadii waa la xukminaa wain jaa-ataa labadoodi hadday yimaadaan mukhaalifatayni ayagoo khilaafsan wain jaa-ataa ta'diya nuuntii hadday yimaadaan mukhaalifatayn ayagoo khilaafsan oo ka duwan libinaa'i اlusuuli xukima waa in la xukmiyo biannahumaa zaa'idataani min daalika kaas waxaa ka mida qowlunaa cantar aan dhahno cantar waa ninka geesiga ah cantara magaciisa halkaanaa laga keenay cantara ibnu shadaad saaxibu lmucallaqa mucallaqadii mashhuurka ahayd oo mucallaqaad sabcaha ku jirtay ragga iskale mid ka mida sucantar mushadaad lama dhihi jirin halkaanaa laga keenay yani waa nin geesi ahaa laga wadaa min dalika waxaa ka mida qowlunaa hadalkeenna cantar aan dhahno cantar hadda haddii la yidhaahdo nuunta iyo ta'da horta labadooda ziyaado ma laga dhigi karaa waa su-aale labadoo inaan ziyaado ka dhigno suurtagal ma noqone ma noqonayso ilaan cayn iyo ra keliyaa kuu soo haraya marka suuragal maaha ama nuunta inaad zaa'id ka dhigtaa suuragal ama taad inaad zaa'id ka dhigta labada inaad zaa'id ka dhigto horta suurageli mee labadoodaba haddii aan marka asal aan ka dhignan ula jeedaa labadoodaba haddii asal aan ka dhigno ee deetana wasan aan saarno owsaantii rubaaciga oo usuusheeda wax noo waafaqa ma helaynaa mase heli mayno antar calaa wasni faclal soo noo noqon mayso faclal oo zaantii rubaacigaah ma noogu jira mase nooguma jirin maxaa ku jiray jacfar oo kale asal waayo marka waa in saas waa in saas la yidhaahdo faclal bay noo waafaqsan yahay soo ma aha waa in la xukmiya marka asaaladooda labadoodaba asaaladooda waa in la xukmiya haddee labadooda awalba ziyaadadooda lama xukmin karine nuuntana waa in asaaladeeda la xukmiyo ta'dana waa in asaaladeeda la xukmiyo haddii wax la xukminaa mid ka mid unbaa ziyaadadiisa la xukmin lahaa midkaasna in ziyaadadiisa la xukmiya waxaa diidaaya cadamu nadiir meesha ma yaallo ee usuushiibuu waafaqsan yahay marka nuuntaani oo cantar ku jirtaa waxay ku aadee jac farcaynteeda ta'da cantar ku jirtaana waxay ku aadee maxay jacfar fa'deeda waa iswaafaqsan yihiin markaas usuusha ku daree ataa u taaday wa nuunu nuunta jamiican labadoodaba aslaani waa asal alaa taraasu arki maysid an nuuna nuuntii tuqaabilu cayna caynta inay ku aaday fii jacfar wataa ta'dana ama wataa hadaa doonto markaas wataa u ta'du tuqaabilu waxay ku aaday alfaafa'da minhu min jacfar wa kilaahumaa labadoodba labadee caynta iyo fa'da jacfar ku jiraahe aslun waa asal fakilaahumaa labadooda labadoodee nuunta iyo taada cantan ku jira aslun idan haddaba markaas asal waayo ku leeyahay sida labadaas asal ay u yihin bay labadaana asal u yihiin amaa narjis narjis miya fanuunu nuunta zaa'idatun waa zaa'id ra'da iyo jiimka iyo sa'da ayaga asaaladooda doodi kama taagna sababta maxay tahay fa'da iyo jiimka hadda xuruufu ziyaada maba ku jiraanba siintana siintu xuruufu ziyaada waa ku jirtaa laakiin meelaha lagu ziyaadiya meeshan ka mid ma aha saas daraaddeed saddexdooda usuulnimadooda doodi kama taagna maxaa kuu saaray nuunta nuunta haddii aan idhaaho waxaan ka dhigaynaa asal narjis wasankiisu muxuu noqonaa faclil isim rubaaciya oo mujarad ah oo faclil ku yimaada maa jiraan wsantu raaciga ma noogu jirtay faclid ma noogu jirtay yaa ka mid ahaa dirham ficlan waay laakiin faclidaa la rabaa faclid ma noogu jirtay nooguma jirin idan waxaan leenahay narjis nuunteeda waa in ziyaadadeeda la xukmiyo licadami الnadiir licadami الnadiir maxaa laga wadaa cadamu nadiirka waxaa loola jeedaa nuuntan haddii asal ah ka dhigto owsaantii rubaaciga ahaydoo aan soo sheegnay wax ka mid aho ay waafaqayhu ma jirto saasaa laga wadaa laakiin haddaan zaa'id ka dhigno ka warrama zaa'id haddaan ka dhigno waa inay kaas waafaqdo wax la yidhahdo maba jiraanba sababtoo ah ziyaadada owsaanteeda laa tuxsaa kafratan lama koobi karo marka haddii narjisna la yidhaahdo wasan saar wasankiisa waa waxaa leenaha nafcil oo wax lamida ah ma uhaysiin haddee ziyaada wax lamida in loo helo shardi mabahaaba sababta awsaanta ziyaadada ayada lamaba koobi karo tiraday ka badatay laakiin awsaanta usuusha waa la koobaa mafhuum aho wuxuu yidhi amaa narjis fanuunu zaa'idatun wa mihaalkiisana nafcil waaye liannahu laysa fi lkalaami maxaa yeele hadalka kuma jiro milu jacfir bikasri اlfaa'i liannahu laysa fi lkalaami muxuu ka wadaa usuusha rubaaciga ah wax jacfir oo kale ah kuma jiraanuu leeyahay marka haddii asalaa ka dhigta de jacfiray noqone wakadaalika waxaa la mida tandub baa ka mid ah tandub waa shajaratun daatu shawkatin daahibatin fi الsamaa waa geel qofxalaho aad u dheer baa waxaa la yidhaha tandub marka ma mase waa sifo waa ism waxay yidhaahdeen laakiin ishtiqaaqa laftigiisa waa lagu ogaan karaa inay ta'daani zaa'id tahay sababtoo waxay yidhahdeen min anuduub baa laga keenay marka ishtiqaaqna waa lahay cadamu waa lahay halku dhihi doonaa min anuduub baa laga keenay waxaa la yidhaahdaa nadb almaau yandubu nuduuban idaa gaara fi اlardi wa bacda biyihii way fogaadeen markii ay aad u fogaadaan oo la is yidhaahdo ceelashay biyaha laga soo dhaansado markay fogaadaan baa waxaa la yidhahda nadaba almaau idaa bacuda markuu fogaado marka geedka aan bacdamaa uu uu fogaaday oo agga xilka uu fogaaday baa waxaa la yidhi tandub marka ta'da waa ziyaado marka laga eego xaggee ishtiqaaqa ile nuunta iyo da'da iyo ba'da intaas waa usuul cadamu nadiirkuna sidoo kale waana tusinaa oo sababtu waxay tahay tandub haddii aan nidhaahno ta'da iyo nuunta labadaba usuul aan ka dhigno wasankeedu muxuu noqonaa faclul faclul osaantu rawaaciga mujaradka ma noogu jirtay kumaysan jirin cadamu nadiir baa marka wuxuu tusinaa inaysan hee asal aysan ahayn see la yeelaa markaas waa in la yidhaahdo ta'du waa zaa'id nuuntuna waa asal sababta loo dhaha maxay ta horta waa ishtiqaaq marka koowaad haddii marka taada zaa'id aan ka dhigno wasalkeedu muxuu noqonaa markaas tafcul soo saas noqon maayo ishtiqaaqa haddaan lahayn xitaa haddii aan lahayn lahayn oo uusan joogi lahayn waxay yidhaahdeen ta'daana zaa'id baa laga dhigi lahaa nuuntaanna asal baa laga dhigi lahaa sababtu waxay tahay haddii la yidhaahdo ta'da zaa'ida laga dhigo nuuntana asal ha laga dhigo haddii la yidhahdo wasanku tafcul buu noqonaya tafculna waa kaiir fi luqa luqada waa ku badan yahay laakiin haddaan dhahno ta'da asal aan ka dhigno nuuntana zaa'id wasankeedu muxuu noqonaa fancul waxay yidhaahdeen luqadda carabiga waa ku yaryahay wain kaana mawjuudan hadduu doon ha joogo laakiin in lagu xambaaro midka kafiirka ah baa ka owleysan in lagu xambaaro maxay midka qaliilka ah marka waxay idhaahdeen tafcul iyo fancul labadoodaba luqadda carabiga waa laga helaa laakiin waxaa badan tafcul marka in tafcul lagu xambaaraa oo leysa markas ma fahamteen ah, ya waxay owlaysanta likaratihaa alxamlu calى اlkaiiri wlaa min alqaliil macnahaas ma la fahmay mafhuumaho waa yani waxaan ka hadlaynaa waa ta'da ziyaadadeeda iyo nuunta ziyaadadeeda yaa owlaysan ma inaan ta'da zaa'id ka dhigno mise inaan nuunta zaa'id ka dhigno labadaba waa muxtamil laakiin ta'da in zaa'id laga dhiga owlaysan sababto haddaan zaa'id ka dhigno wasankeeda tafculu noqonaya tafculna luqad carabi waa ku badan yahay laakiin haddaan dhahno ta'da asal aan ka dhigno nuuntana zaa'id aan ka dhigno wasankii fancul buu noqonaya wahuwa qaliilun fi luqa wakadalika waxaa lamida tandubaaka lamid ataa zaa'idatun liannahu laysa fi lkalaami milu jacfur maxaa yeelay hadalka kuma jiro milu jacfur daliilkan marka maxaa la yihahdaa cadamu nadiir yani usuusha rubaaciga ah wax faclun la yihahdo kuma jiraan ka wadaa bidami lfaa'i la godo waqiila lahu tandub geedkaas tandub baa lagu magacaabay kamaa qiila linadiirihi sida asaga mid lamidaba loo yidhi shawxatun waa nooca geedaha ka mid ahoo asna dheer baa waxaa la yihahdaa shawxat baa la dhahaa waa geedgeedaa ka mid ah lianna naadiba maxaa yeelay mid ka fogaaday naadib marka maxaa ka fahmee ta'da tandub ku jirtay inay zaa'id ahayd min xayu alishtiqaaq lianna naadiba maxaa yeelay naadibku huwa shaaxidu waa midka fogaaday shaaxid wuxuu ku tusinaa wawda shawxad ku jirtaah inay zaa'id ahayd min qibali alishtiqaaq sidoo kale wawdaa ziyaadadeeda waa la xukmin karaa xaggee alabatu ziyaadana waa lagu xukmin karaa wa kilaahumaa labadooda shawxad iyo tanduba lilbaciidi wixii fog baa loo isticmaalaa wa kadalika waxaa la mida cunsal baa la mid ah caynta iyo saadka iyo iyo laamka saddexdaas usuus asalnimadooda dood kama taagna caynta ayaa saadka dee xuruufu ziyaada maba ku jiraanba laamta way ku jirtaa laakiin meelaha lagu ziyaadiyo macruufay waa la yaqaanaa way tirsan yihin soo ma ahayn dhowr meelood ay ahaayeen zaydal iyo cabdal iyo dalika iyo meelahaas baa lagu sheegaa saddexdaas meelood iyo afar meelood waxaa kuu soo haray marka saddexdaas haddii asalnimadooda la xukmiya waxaa kuu soo haray nuunta nuunta haddii aan asal ka dhigno ee cunsal wasan saaran la yidhahdo wasankeedu muxuu noo noqonaa fuc uclal saasuu noo noqonaa annuunu nuunta zaa'idatun waa zaa'id lannahu laysa fi lkalaami maxaa yaele hadal kuma jiro milu jucfar buu yidhi bidami اljiimi faama nuunu nuunta miyaa fiican bas fazaa'idatun waa zaa'id min qibali اlishtiqaaq xagga ishtiqaaqa marka la fiiriyo canbas nuunteeda horta caynta iyo ba'da iyo siinta usuul inay yihiin doodi kama taagnaa laakiin nuunta canbas ku jirtaa haddii laga dhigo asal awsaantii rubaaciga soo wax noo waafaqi maydo soo noo waafaqi maydo maxay noo waafaqe jacfar asal marka waxay ahayd in la yidhaahdo cambas nuunteedu waa asal in la dhaho sababtoo ah waxay noqonaya sida jacfar oo kale laakiin horu wuxuu noo soo yidhi haddii usuusha ay waafaqaan waa in asal laga dhigo ilaa an yadulla alishtiqaaqu calaa ziyaadatihimaa inuu ishtiqaaq tusiyo ziyaadadooda marka hadda cadamu nadiir lama haayo sababtoo camas haddii nuunteed asal aan ka dhigno faclal buu noo noqonaa faclalna waa midla jacfur oo kalaamku waa waa ku jiraa laakiin wuxuu leeya ishtiqaaq baa waxaa lagu ogaaday nuunta cambas ku jirtaahay inay zaa'id tahay cambas marka waa magac ka mida magacyada libaax fazaa'idatun waa zaa'id min qibali ishtiqaaq waaye laa min ariiqi اlqiyaas xagga ariiqa laakiin laguma ogaanin qiyaaska laakiin wuxuu ka wadaa cadam laguma ogaanin wadalika maxaa yeelay liannahu min alcubuus baa laga keenay walidalika saa daraaddeed baa qiila lilasadi libaaxa waxaa loo yidhi cambas waa magaca marka libaaxyada magacyadiisa ka mida ah, cambas baa lahaa licubuusihi maxaa yeelay waxaa sidaa loogu magacaabay weji xirxirnaantiisa wa karaahati mandarihi iyo aragtidiisa oo aan la jeclayn wax marka aragtidiisa la jeclaysta maaha qaala alashtar annakhaci alashtar annakhaci baa wuxuu yidhi baqaytu wafrii wanxarastu can ilculaa walaqiitu adyaafii biwajhin cabuusi buu yidhi wuxuu rabaa inuu kutusiyo cambasnuunteeda inay zaa'id tahay min qibal اlاftiqaar baqaytu wafrii ay maalii maalkayga waan baaqi yeesho waan dhaaftay xoolahayga iskama aanan qalin uu leeyahay wanxaraftu can اlculaa sharaftiina waa ka leexday ilaan ikraamu dayfi waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka carabtu ay ku faani jireen bay ka mid tahay agtoodana qiimo badan buu ka taagnaa saa daraaddeed ninkii akhta la dhihi jiray jariir markuu caayayo wuxuu yidhi qowmun ida اstanbaxa aladiyaafu kalbahumu qaaluu liummihim buuliya cala annaari buu yidhi waxay dhahaan waa beydka abyaadda carabta midka ugu xun waayay dhaheen beyd carab isku waa midka ugu xun wuxuu yidhi um qowmun waa qolo ida اstanbaxa aladyaafu kalbahumu haddii wuxuu yidhaahday dadka martida eygooda uu ku qaylo ilaan carabku ey bay lahaayeen marka markii martii qof habeenkii socdaa markuu arka saa qaylinaya soo ma aha qaaluu liummin hooyadooday waxay ku dhahaan gulaha buulia calaa naari dabka ku kaadiyay dhahaan dabka naga demi marka muxuu isugu daray horta marka hore wuxuu ku caayinaa inay yihiin dad bukhalo ah oo martida aan waxba siin inay ka seexdaan ay rabaan mugta marka labaadna wuxuu ku caayaa inay hooyadood agtooda wax qiima wax sharaf aysan ka lahayn ama ku caaya oysan darajaynin waa marka saddexaadee bukligooda waxaa kamidahuu leeyahay inaysan biyaha u quurin inay dabka ku damiyaan xataa waxay dabka ku daminayaan marka waa biyo wax kale xataa uma quuraan yani biyo uma quuraan waxay dabka ku daminaya waa kaadi asan ka wada marka ninkai ahda la dhihi jiray baa jariir ku caayay wuxuu yidhi marka baqaytu wafrii maalkaygii waan baaqi yeeshay wanxaraftu can ilculaa sharaftiina waa ka leexday walaqiitu adyaafii martideydana waxaan kala hor tegey biwajhin cabuusi weji xirxiran baan kala hor tegay uu yidhi cabuuskaas baa laga rabaa hadda ficilka ulaaiga oo la isticmaalana wuu tusinaa maxay nuunta cambas ku jirtaa inay zaa'id tahay ilan cabasa baa la yidhaahdaa cabasa watawallaa waa midda ku jirta waqadiidat innuunu nuuntii waa la siyaadiyey fii nafcalu wanfacala nafcalu mudaarica ah nuuntaas waa lagu siyaadiyey sida nadkhulu iyo naqra' iyo wixii la mida wanfacala infacalana waa lagu siyaadiyey ayada iyo hamzada labadaba infacala waa sida indalaqa iyo inqalaba iyo wixii la mid ah ficilkaas maadigiisa iyo mudaariciisa iyo masdarkiisa iyo isimkiisa faacil iyo isimkiisa mafcuul kulli nuuntu zaa'id bay ku tahay wa bacda alifi taniyati alifi taniyada wa yaaiha yaai taniyati kadibna nuunta waa liziya naxw azaydaani iyo wاlcumaraani iyo wاlrajulayni wاlgulaamayni azaydaani wاlcumaraani waa xaalatu rafcihi alrajulayni algulaameynina waa xaalatu nasbihi ama xaalatu jarki wa bacda waawi اljamci wa yaa'ihi naxwu zayduuna waalcumaruun xaalatu rafcihi wazaydiina waalcumariina waa xaalatu nasbihii ama jarkii wasiidat aydan sidoo kale waa la ziyaadiyey nuuntii ka calaamatan lirafci ayadoo rafcaha calaamad u ah oo kale baa waxaa lagu ziyaadiyey fii khamsati mawaadica shan meelood oo min alficli shanta meelood oo afcaal khamsihii naxu yafcalaani watafcalaani wayafcaluuna watafcaluuna watafcaliina yamra'atu haweeneeyahay wa bacda alalifi alifta kadibkeedna waa la ziyaaday fii naxwi qadbaan wa baabihi iyo qadbaan baabkiisa qadbaan alifta iyo nuunta u dambaysa labadaba waa zaa'id waxaana tusinayaa maxay ishtiqaaqa liannahu min alqadab baa laga keenay wabaabihiina wuxuu ula jeedaa sifo kasta oo mudakar uu leeyahay oo mu'anadkiisu facla uu ku socdo sifo kastoo mudakar uu leeyahay oo mu'anadkiisu facla uu ku imaana baa baabuqadbaan la dhahaa maxaa ka mid ah waxaa leedahay rajulun sakraan imra'atun sakraa rajulun qadbaan imra'atun qadbaa rajulun cadshaan imra'atun cadshaa saasad ku wadaysaa waxaasoo dhan marka waa zaa'id alifta iyo nuunta u dambaysaayo waa zaa'id istiqaaqa istiqaaqa marka kutusinaaya wa bacda alalifi waa la ziyaaday fii naxwi qadbaan iyo wa baabihi iyo wixii la mid ah waxay yidhaahdaan aliftan iyo nuuntan qadbaan iyo cadshaan iyo sakraan u dambaysaayo waxay shabbahdaa alifu ta'niidka iyo alifta ka horeydaoo madka loo ziyaadiyey oo mu'anadka ku jirta xamraa bay shabahdaahay dhaheen laakiin waxay ku kala duwan yihiin oo keliya kaas haddee mu'anadka iskale kanna mudakarka iskale laakiin xagga wasanka iyo xagga ziyaadada waa isku mid xamraa-u cadshaanu soo isma labadooda isku wasan waaye xamraa-u labada u dambaysaa soo zaa'id ma aha cadshaan labadoo dambeydana waa zaa'id waa isshabahaanay dhaheen marka meelaha kaleo isku shabahaan waxaa ka mid ah mid kasta mudakarkiis iyo mu'anafkiisa waa kala duwan yihiin oo xamraa uu mudakarkeeda waa axmar saas maaha ee la axmar axmaratun lama dhaho axmar waa mudakarkii xamraana waa muanafkii mudakarkii muanafkii waa kala duwan yihiin kanna waxaa leeyahay cadshaan cadshaanatun maa lahaa mise cadshaa baa leeyahay cadshaasoo la dhihi maayo dakarkii muanaskuna marka way kala duwan yahin marka waxaa la yidhaahdaa alifta iyo nuunta qadbaan ku jirtaay waxay shabahdaa alifu ta'niidka ama alifey ata'niidi fii xamraa bay shabahaan xagga ziyaadada iyo xagga wasanka iyo meesha aan qoshaynin wamaa ulxiqa bi wixii la haleeshiyey qadbaan baabkiisa oo min naxwi curyaan ah wixii la haleeshiyey wuxuu la jeedaa asmaada aan sifaadka aan ahayn oo alif iyo nuunta zaa'idadahi ah ay u dambayso sida salmaan iyo cuhmaan iyo cimraan iyo wixii la mid ah ayagu marka asal kuma asalka waxaa iska leh sifaadkaas kale sababtoo ah ayaga afcaasha u dhow ziyaadadan asalaanteeda afcaasha hadda iska leh marka sifaadku afcaasha hadda way u dhow yihiin laakiin asmaadu marka way ka fog yihiin marka laakiin waa xamlan calaa haadihi sifaat sifaatkaasaa lagu xambaaray min naxwi curyaan curyaan hadda lagama wada nin qaawaniyaah waa nin magaciis ismu rajulin waaye oo calam ah wa qaxtaanna ah, waa qabiilo magaceed wa cimraan waa nin magaciis wa cuhmaan waa nin magaciis xidrijaan xidrijaanna waa nin magaciis waxaa kaloo la sheegaa xidrijaan inuu sifo yahay oo macnihiisu uu yahay markaas alqasiir midka gaaban laakiin waxaa muuqata hadda in meesha uu u yimid maxay ma inuu ismu yimi mase inuu sifa u yimid inuu ismu meesha u joogo oo nin magaciisu yahay wa bacda alwaawi walyaai waawda yaada dabadeedna waa la ziyaadiyey waawda siyaadaasoo fii zaytuun zaytuun ku jira iyo waqisliin qisliin ku jira zaytuun waxay dhaheen waawda iyo nuunta u dambaydaa waa zaa'id wasankeedu markaa muxuu noqonaa muxuu noqonaa facluun a zaytuun facluun buu noqonayaa waxay yidhaahdeen ishtiqaaqana min azayt baa laga keenay allahu aclam saliiduu leeyahay may ka wadaan miya ilan zaytuunku saliid buu leeyahay soo maaha zaytuunku midkan innaga jawaafaha carabta ee jawaafaha u yaqaaniin lama rabo kaas jawaafaa lahaa laakiin waa miro yaroo oo xoogaa madmadow oo lafna leh saliidna wuu leeyahay marka waqisliin qisliinna waa carunka ahlunaarka isna waa ficliin alif waxaan ula jeedaa ya-da iyo nuunta u danbayda waa zaa'id walitawkiidi tawkiidkiina waa la ziyaadiyey khafiifatan wa haqiila naxu lataquuman waa mukhafafadii walataquumanna ilaa baan ku dhaartay waa istaagiho waa istaagi waa midii haqiilada ahayd wallahu aclam markaas ka joogna